wa akhawaatii yaa talabata alcilm waxaan idiin soo gudbinayaa mar koobaad oon idinku salaamayaa taxiyatu lislaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام caawa waxaa farxad weyn noo ah inaannu ka wada qayb qaadanno maa'idada iyo saxanka lagu qaybsanayo dhaxalkii nabiga sala allahu calayhi wasalam lagu weynaynayo sunnada nabiga sala allahu calayhi wa aali wasalam waana calaamad iyo tusaale iyo astaan aad iyo aad u wanaagsan allah waxaan weydiinayaa ardada inuu barakeeyo ka soo gelaysa adduunka daafahaysa kala duwan quluubtoodana uu u furo ee cilmiga cilmigana uuga dhigo cilmu naafic mar labaad ayuha alikhwa mawduucan caawa aan baranayno waa masderkii labaad ee shareecadeenna islaamka almasdaru alawal kitaabu allah waalmasdaru athaani sunnatu muxammadin calayhi asalaatu wassalaam waa nabi maxamed sal ly slam sunnadiisa wey fannigan hadda aanu baranayno waa fannu laala waa qeybta loo yaqaano mustalaxu alxadiid waa qeybta loogu adeego axaadiidta nabiga sala allahu calayh wasalam waa qeybta lagu difaaco axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa qeybta nabiga lagu jeclaado sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waa qeybta shafaacada nabiga lagu helo calayhi alsalaatu wassalaam waa qeybta lagu helo taskiyada ah haddii aanan ahlu xadiidku aynan ahayn ahlusunna waaljamaaca alfirqa annaajiya altaa'ifa almansuura faman yaa kale meeshay culummadu ay dhaheen weeyaan manduumadan aan aqriyayno waa manduumo mawduuca ku saabsan diinteenna ilaahay baa ilaaliyey tabaaraka wa tacaala waxaana lagu ilaaliyey qur'aanka waxaa lagu ilaaliyey allah tabaaraka wa tacaala baa ilaaliyey innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun qur'aanka annagaa soo dejinay annagaana xifdiyaynaa axaadiida rasuulkana waa maxfuud min cindi illaahi tabaaraka jala wacala saa ay tahay haddanana waxaa lagu xifdiyey assanad lowla la qaala man sha'a maa shaa cabdullaahi bnu mubaarak wuxuu dhihi jiray hadduusan sanad jirin xaddaanii akhbaranii anba'anii sammow lanaa rijaalakum noo sheega raggaad cilmiga ka qaadateen haddayna arrintaa jirin waxaa weeyaan diintan way dhumi lahayd axaadiistan way dhumi lahayd taasuu alla ku ilaalinaya tabaaraka wa tacaala waxaa aad ii cajabisay qiso aan dhowr jeer tilmaamay haaruunu rashiid raximahu allahu tabaaraka wa tacaala ayaa wuxuu soo qabtay nin sindiiq ah kana buuxiyey axaadiida nabiga sala allahu alay wasalama axaadiis fara badan oo dacafo ah intaasoo kun afar kun iyo ka badan xadiid ayuu ku daray axaadiida rasuulka sala allahu calayh wasalam lukac binu lukac ayuu ahaa lukac binu lukacna waan ka warrami doonaa isagana markaasuu haaruunu rashiid markuu soo qabtay ayaa wuxuu yidhi ha la dilo munaafiqan ha la dilo wuxuu yidhi maxaad iga dilaysaa intaasoo axaadiid baan ku daray axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi waaali wasalam markaasaa wuxuu yidhi yaa caduw allah min ayna laka cabdullaahi bnu mubaarak wa abu isxaaq alfasaari ma waxaad maqashay cabdullaahi binu mubaarak iyo abu isxaaq alfasaari ayaa dhintay sida xabatin xabadda tinka ah cajiinka looga jiido oo kale ayay maxaa la yidhaahdaa oga jiidayaan waxa aad ku dartay axaadiida nabiga sala allahu calayhi wasalam saasuu ilaahay sunnada u ilaaliyey calayhi subxaanahu jala wacalaa lukac binu lukac wuxuu u yimid axmed binu xambal iyo yaxya binu maciin oo meel fadhiya ayuu yidhi xadathanii axmed ibnu xambal akhbaranii yaxya binu maciin way isfiiriyeen laba imaam oo ajilla-a ah wey waa laba imaam oo ajilla-a ah, waa wey markaasuu yidhi warma adaa u sheegay maya wuxuu yidhi haada axmed binu xambal wa anaa yaxyaa binu maciin yaa waxaan kaaga sheekeeyey wuxuu yidhi wax idinka doqonsan weligay ma arkin adduunka meeqa axmed binu xambal iyo yaxyaa binu maciin baa jira walqisa waxaan oga jeedaa siduu ilaahay u ilaaliye tabaaraka jala wacala marka cilmigan looma furo looma furo ilaa cid nasiib lama ahane cilmigani albaabadiisa looma ballaqo ilaa cid nasiib badan ma ahane cilmigani qalbigiisa looma waasiciyo waddadu u mari lahaana looma sahlo ilaa qofuu alla wanaag la dooray ma maahane tabaaraka wa tacaala fa hanii'an lakum ayuha tullaab hani'an lakum inay malaa'igtu idin haraynayso ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha litaalibi alcilmi ridan bimaa yatlub nabigeena calayhi asalaatu wasalaam qofka taalibulcilmiga ah labadiisa garbihiisa waxaa hadhaynaya malaa'igta maxaa yeele malaa'igtu waxay raalli ka tahay waxa uu samaynayo qaala calayhi asalaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayraa yufaqihu fi ddiin qofku ilaahay wanaag iyo khayr la doono ilaahay diinka ayuu waafajiyaa intaa haddii aan ka tago biidni tabaaraka jala wacalaa waxaan caawa iskugu imaanay kitaabkani ama manduumada la yidhaahdo almanduuma albayquuniya ayaanu iskugu imaanay oo dhowr iyo soddon beyda biidni illaahi tabaaraka wa tacaala caawa muqadimaadiya waxaan ku gaabsanaynaa insha allah ilaa dhowr beyd biidnillaahi tabaaraka wa tacaala haddana waxaan ku soo dhoweynayaa khaalid oo noo aqrin doona manduumada qaybta aan ugu talagalnay caawa inaan qaadanno قال الشيخ عمر بن محمد البيقوني في منظومته البيقونية أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا ودي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل طابط عن مثله معتمد في طبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa usalli wa usalimu calaa rasuulihi sala allahu aleyh wasalam wabacd mualifku raximahu allahu tabaaraka jala wacalaa asheikh cumar bin moxamed albayquni almutawafa sana alif wa tamaaniin kunkii kun iyo siddeetankii ayuu dhintay raximahu allahu tabaaraka jala wacalaa maduumadiisa wuxuu ku bilaabanayaa abda'u bilxamdi musaliyan calaa muxamadin khayri nabiyin ursila wadii من aqsaami alxadiidi عدة وكل kullu أتى ataa waxaddah mu'alifku الله allahu tacaala wuxuu ku bilowday maduumadiisa wuxuu yidhi abda-u waxaan ku bilaabayaa buu yidhi bilxamdi mahadda alla ayaan ku bilaabayaa tabaaraka jala wacalaa ta'asiyan bilqur'aan asagoo mu'alifku uu ku dayanayo kitaabka qur'aanka ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdih alxamdu lilaahi aladii lahu khalaqa asamaawaati waalard wa jacala aldulumaati wannuur shan suuradood oo qur'aanka ka mida buu rabbi mahaddiisa ku bilaabay ammaantiisana ku bilaabay tabaaraka jalla wacala waana tariiqo ay culummadu isticmaalaano marra bisinkaa lagu bilaabaa marra xamdaladaa lagu bilaabaa haadaa waxaa weeye kana waa bannaanya kana waa bannaanya dhibaato badan ma lahan sidoo kale nabigeenna sala allahu calayhi wasalam markuu rasaa'ilka qorayo bismillaahi buu ku bilaabi jiray sheekhu marka wuxuu yidhi abada-u waxaan ku bilaabi bilxamdi mahad ayaan ku bilaabi aan ku mahadinayo alla tabaaraka jalla wacalaa walidaalika ayaa ali asheekh alcallaama asheekh alcuthaymiin raximahu llahu tabaaraka wa tacaala ayaa wuxuu leeyahay macluumaad aad u badan sharax fiican buu leeyahay asaga iyo sheekh cabdiraxmaan iljabarayn labaduba dib waa loogu noqon karaa marka maxaa loo muxuu sheekhu ugu bilaabay hadalkani abda-dani taqdiir waa in laga hormariyo ilaa aakhirihi kelimo ayay ka bilaabaan abda-u bilxamdi xamdi ayaan ku bilaabayaa musalliyan xaalo aan ahay mid ku sallinaya calaa muxammadin nebi muxamed sala allahu caleyh wasalam yacni nebi moxamed baan ku sallin calayhi asalaatu wassalaam khayri nebiyin nabi midka oogu khayr badan ursilaa la soo diray nebigu moxamed sal ly slam waa khayra nabiyin labadiiba waa iskugu darayo nebi iyo rasuul labadiiba waa iskugu daray oo culummadu qaar waxay dhahaan nebi iyo rasuul laba macnay kale leeyihiin haddaba labadiiba sheekhu waa iskugu daray oo wuxuu yidhi khayru nebiyin yacni nabi midka oogu akhyaarsan ee ugu wanaagsan weeyaan akhyar wey yacni akhyar yacni afcal waa midka ogu wanaaga badan nebiyin nabi ursila la soo diray ayaan musalliyan ayaan ku sallinhayaa ayuu yidhi marka mu'alifku raximahullah asaga asagaa ah wuxuu ku tilmaamay qofka muslimka ah inuu mar walba rabbi ku xamdiyo sida qur'aankaba alla tabaaraka wa tacaala uu noogu sheegay nebi muxamedna calayhi salaatu wassalaam asagana la ammaano calayhi salaatu wassalaam oo loo duceeyo yacni thanaa'u llah yacni nabiga alla tabaaraka wa tacaala salluu calayhi wa sallimuu tasliiman ilaahay ammaanta nabi maxamed buu ammaanaya calayhi asalaatu wasalaam musalliyan xaala kownii musalliyan aan ahay mid ku salinaya calaa muxamadin nabi muxamed sal l slam khayri nabiyin nabi midka ugu khayr badan baan ku salin nabigaasoo ursilaa la soo diray intaa mu'alifku markuu beytka hore uu yidhi ayuu yidhi wadii min aqsaami alxadiidi cidda wa kullu waaxidin ataa waxadda wadii tani iyo manduumadan wadii bimacnaa haadihi almanduuma manduumadan iyo tixdan gabayga ah waa ciddatun waa dhowr waa manduumo ka kooban dhowr beyd waa arki doona afar iyo soddon beyd weeye oo ka mida min aqsaami alxadiia xadiidi xadiidka qaybihiisa kala duwan dhowr iyo soddon beyd oo ka koobani yacni waxaa weeyaan ayay ka kooban tahay buu leh wadii ciddatun aw wadii min aqsaami alxadiid wadi haadihi almanduuma ciddatun waa dhowr yacni waa manduuma dhowr bayd ka koobanoo min aqsaami alxadiidi ka mida wa kullu waaxidin mid la arko yacni xadiid la arkana ama qismi la arkana ataa ya'tii waa imaan doonaa waxaddahu tacriifkiisa iyo qeexidiisa iyo asaga kala bayaanintiisa iyo kala dhegdhegiisana waa imaan doona ayuu yidhi mu'alifku raximahu allahu tabaaraka wa tacaala intaa markii aan tilmaamo waxaan doonayaa ardada caawa inaan siiyo si kooban oo muujiz aan u siiyo ee duruustan soo socota marka waxaan jeclaan laha arday walba inuu qorto waxaan aan sheegayo si degan baana u sheegi aan isku dayo inaad aan isku dayo inaad fahamtaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala intaa labada bayd markuu sheegay sheekhu muxuu yidhi awaluha asaxiixu wahuwa matasal isnaaduhu walam yushadda aw yucal yarwiihi cadlun taabitun can midlihi muctamadun fii dabtihi wa naqlihi mualifku raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi awaluha asaxiixu wa matasal haddaba meesha loo socdo waa halkaase axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam markaan baabkan ka hadlayno waxaa loo qaybiyaa qaybi qaybintan soo socota mar waxaa loo qaybiyaa ila socda oo qorta waa duruusta ugu muhiimsan weeye mar waxaa loo qaybiyaa labo waxaa la yidhaahdaa maqbuul iyo marduud labadaasa axaadiida loo qaybiyaa mar maqbuul iyo marduud maqbuul waxaa laga wadaa waa wixii la aqbalay oo ansaxay ama saxiixa noqdo saxiixun lidaatihi saxiixun ligayrihi xasanun lidaatihi xasanun ligayrihi inta la xujaysto oo dhan oo laysku daray ayaa maqbuul laysku dhahaa yacni xadiidkan waa la aqbalay adoon kala qaadin anwaacdiisa iyo noocyadiisa iyo darajaadkiisi adoon kala qaadin mar labadaasaa loo qaybiyaa maqbuul iyo marduud marduudna waa wax alla waxaan la qaadanaynin mar saasaa loo qaybiyaa axaadiidta nabiga sala allahu calayhi wa aalih wasalam inaan fahanteen baan u malaya si kooban waa maqbuul waa wax alla wii xadiidoo la xujaysanaya waa maqbuula dhaha waa marduud waa wax alla wixii aan la qaadanayninna waa wax la celiyayo ee marduud ayaa la yidhaahdaa taasi horta waa qayb qaybta labaad mar waxaa loo qaybiyaa xadiidka saddexda qaybood ee la la xujaysto mid waa saxiix saxiixbaa wuxuu u qaybsamayaa saxiixun lidaatihi haddana saxiixun ligayrihi xasanun lidaatihi xasanun ligayrihi idan axaadiidtaa way axaadiidta la xujaysan doono oo inta la qaadan doono ee noocyada la isticmaali doono ee xujo laga dhigan karo laga dhigan doono waa inuu yahay xadiidka saxiixa ah oo asaga shuruud baa laga heli doonaa awaluha saxiixu wa huwa matasal isnaaduhu walam yushada aw yucal yarwiihi cadlun daabitun can midlihi muctamadun fii dabtihi wa naqlihi markuu dhihi doono wey marka xadiidka saxiixa daata ahaan oo shuruuda aan tilmaami doono laga helay saxiixun lidaatihi baa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhahda saxiixun ligayrihi waan tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo laakiin marka hore qaybta ila qaata qaybta hore maqbuul iyo marduud bay ahayd mar labaad waxaan idhi saxiixun lidaatihi saxiixun ligayrihi xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi taana waa qayb labaad weeye mar saddexaad waxaan leenahay xadiidka marka laga fiiriyo sanadkiisa ilaa uu ka gaadho saxaabiga mathalan ama uu ka gaadho taabiciga ama uu ka gaadho nabigaba sala allahu caleyh wasalam dhinaca markii loo fiiriyana waxaa loo qaybiyaa imaa marfuuc waa duruus inaad qorataan la doonayo ee aadka muhiim ku ah xadiidku inuu yahay marfuuc marfuuc waa wax nabiga loo kor yeelay marfuucun ila nabiyi baa la yidhahdaa yacni nebi maxamed baa loo kor yeelay qaala rasuulullahi baa layidhi sala allahu calayhi wasalam kaasi wuxuu noqon karaa maxay waa marfuuc baa la yidhahdaa xadiidka noocaasa mar waxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhahda mawquuf midna waxaa la yidhahda mawquuf mawquuf waa mawquufun cala asaxaabiy saxaabiga markuu xadiidku ku eg yahay oo aan nabiga loo kor yeelin sala allah alay salama waxaa la yidhaahdaa mawquuf baa la yidhaahdaa kelimaadkan haddaydan hadda sii kala xidhxidhin hadhowta ma fahmi doontaan mawquuf baa la yidhaahdaa ka saddexaadna waxaa la yidhahdaa maqtuuc almaqtuuc maqtuuc maxaa la yidhaahdaa waa wixii duuna taabiciyi wixii taabici iyo wixii ka sii dambeeya ayaa la yidhaahdaa maqtuuc idan xadiida marka laga eegayo meesha ay tegayaan mid marfuuc baa la yidhaahdaayo waa midka nabiga loo tiiriyey sal ly salam mid hadda saxiix iyo daciif iyo kama hadlayo kan wuu noqon karaa kana waa noqon karaa way dhici kartaa saxiix inuu noqdona way dhici kartaa daciif inuu noqdona way dhici kartaa qaar ka mida marka waxaa leeya marfuucun ila annabiy sala allahu caleyh wasalam waa xagga sanadka marka e, laga eegayo maxay meesha uu xadiidku gaadhayo wa imaa mawquufun cala asaxaabiy ama inuu saxaabiga ku taagan yahay waxaa la yidhahdaa mawquuf ama maqtuuc waa taabiciga iyo waxa ka dambeeya idan waxaan u malaynaya darsiga in si fiican loo fahmay xadiida mar mutawaatir waxaa loo qaybinayaa maqbuul iyo iyo marduud labada waan soo sheegnay waa laba qaanadood baan kala gelinay mar waxaan nidhi inta la xujaysanayo waa saxiixun saxiixun lidaatihi wa saxiixun ligayrihi wa xasanun lidaatihi wa xasanun ligayrihi taasna gooni baan u dhignay xadiidka markii la fiiriyo meeshuu gaadhayo iyo siduu samada u fuulayo waxaanu nidhi ima inuu noqdo marfuuc oo laga wado marfuucun ila annabiy sala allahu calayh wasalam wa ima inuu noqdo mawquufun cala asaxaabiy oo marka uu saxaabiga ku dul taagan yahay wa ima inuu yahay maqtuuc oo uu ku taagan yahay ku istaagayo taabiciga iyo waxa ka dambeeyo haddana si kalaan raba inaan wax idinku sheego oo waa maxay markii darajaadka laga eegayo iyo xujada sida loo kala xujaysanayo waxaa loo qaybiyaa labaa haddana loo qaybiyaa imaa mutawaatirun aw aaxaad mutawaatir iyo aaxaad u fiirso mar maxaa nidhi maqbuul iyo marduud baan mar nidhi mar waxaan nidhi maqbuul iyo marduud marna waxaan nidhi saddexda qaybood ee la xujaysanayaan tilmaanay marra waxaan idhi meeshuu gaadhayo samada markuu usii socdo waxaa weeye saddex baan nidhi marfuucun ila nebi sal ly salam mawquufun cala asaxaabiy iyo maqtuucun cala taabiciyi iyo wixii ka dambeeya xagga xujada marka la fiirinayo see axaadiisu u kala xoog badan yihiin marka la eego waxaa loo qaybiyaa mutawaatir iyo aaxaad baa loo qaybiyaa talow mutawaatir maxaa la yidhaahdaa mutawaatirka inaad qorataan baan doonayaa waayo waa muhiim duruustan hadda caawa aan bixinayno kulli waa inaad qortaan waayo waxaad ku fahmi lahaydeen weeye mutawaatir waxaa la yidhaahdaa huwa ma itafaqa calayhi jamaacatun yastaxiilu tawaatu'uhum cala alkadib haddaan idin af soomaaliyeeyo waxaa la yidhahdaa waa xadiidka ay isku waafaqeen oo nabiga hal mar ay ka wada maqleen sala allahu calayhi waaalih wasalama jamaaco ayna marna suurtagal ahay inay been isku waafaqaan yacnii xadiidkaasi waxaa la yidhaahdaa haddaa si kaloo ka kooban idinku waro idinku sheego waa toban saxaabi iyo waxa ka cid iyo wixii ka sii badan xadiidka ay wariyeen taabiciintuna saasuu ku soconayaa taabiciintuna waa toban iyo wax ka badan taabici taabiciguna toban iyo wax ka sii badan idan xadiidka mutawaatirka ah waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka ay wariyeen toban iyo wixii ka sii badan maa yastaxiilu tawaatu'uhum cala alkadib inay been isku waafaqaana ayna marna suurtagal ahayn walidaalika diinteennu qur-aankeen mutawaatir ma ah hadda qur-aanka fiiri siduu nagu soo gaadhay a qur-aanka siduu nagu soo gaadhay awe maanta yaa qur-aanka inkiri kara waa mutawaatir weeye waxaa weye shareecadeenna wax badan oo mutawaatir ah oo ummaddu isku waafaqday ayaa jira suurtagalla aynan ahayn inay been ka sheegaan mattafaqa calayhi yani maa yastaxiilu yastaiiljamaaca maa yastaxiilu tawaatu'uhum cala alkadib qoladaasi waa xadiidka marka ugu culus ee ugu darajo weyn wey marka dhinaca laga eegayo mutawaatirka xadiidka loo yaqaan xadiidka marka markay warinayaan dadkaasi saddex qaabba waa inay ku wariyaan u fiirsada inay labadooda indhood ku arkeen annagaa aragnay maya waanu maqallay oo dhagahayagaan ku maqallay maya waan taabannay oo jidhkayaga ayaa dareemay yacnii si kale lagama yeelayo annagaa aragnay iyo annagaa maqallay iyo waanu taabannay oo waan dareennay hadda soo qabowgu ma aha mutawaatir meelahan aanu joogno hadda anigoo kali iyo qabowgu soo mutawaatir maaha soo shay la wada dareemaya ma aha miyuu jiraa qof aan dareemaynin idan dareenkaasoo kalea la doonayaa qof walba uu leeyahay qabow baa ahaya qabow baan dareemayaa nacam waa mutawaatir wey inuu qabow jiro ma ma cid baa dhihimayo ma kulayl baa jiro maanta waa la arkaa inuu qabow jiro qolada waxaa la yidhahdaa mutawaatir ayaa la yidhaahdaa qolada kale waa aaxaad aaxaadku u fiirsada aaxaadku waxay u qaybsamaan mashhuur qorahadda wayna noo imaan doontaa duruustan oo dhan laakiin waa qaab muqadimo ah oo kaaga fillaan doonta duruusta soo socota biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaad fahmi doonto si fiicanna u fahmi doonto laakiin yayna kaa dhumin qaabkan u qaybinayno hadda mutawaatir iyo axaad mutawaatir waa kaa hadhay oo waxaanu nidhi huwa ma calayhi jamaacatun yastaxiilu tawaatu'uhum cala kadib waa toban iyo wax ka sii badan weeye xagga iska dhig aaxaadkaa qaybsama marka aaxaadu maxaa lagu dhahaa marka aaxaadku waxaa kow ka a ah mashhuur oo waa wixii sagaal iyo wixii ka hooseeya ay wariyeen wey soo toban xagga maanan geynin yacni toddoba iyo sideed iyo ay wariyeen wey wixii dad inta tiradaa oo hoos ah xadiidka ay wariyeen mashhuur ayaa la yidhaahdaa marka mashhuurku wuxuu ku jiraa axaadiithu alaaxaad axaadiidta aaxaadka abuu ah ku jiraa mutawaatir waan sheegnay waa wixii intaa ka badan kaasi waa waa mashhuur oo mashhuur maxaad qoratay waa wixii sagaal iyo wixii ka hooseeya ay wariyeen baa la yidhaahdaa midka labaad oo aaxaadka ka mida waa casiis casiisku waa xadiidka ay laba saxaabi wariyeen laba saxaabi baa nabiga ka maqlay sal ly slam saxaabigii laba taabici baa ka maqlay taabicigii laba taabici baa kasii maqlay marka dambe hasii markuu cabaar socdo ha ballaadha hadduu doono laakiin xadiidkan waxaa ka maqlay oo keli a nabiga laba saxaabi sal ly slam taabicii saxaabigii noocaas ahaana laba taabici baa ka qaadatay taabicigiina laba taabici taabicibaa ka sii qaadatay aaxaad buu ka mid yahay magiciisana casiiz ayaa la yidhaahdaa idan axaadiisul aaxaad waxaa ka mid a mashhuur waxaa ka mid a casiis waxaa ka mid a hariib hariibka fardina waa la yidhaahdaa oo kutubta qaarkood fardina way qoraan qaarra hariib ayay dhahaan hariibku waa xadiidka hal qof oo keliya hal saxaabi oo nabiga ka maqlay sala allahu caleyh wasalam hadda hal saxaabi unbaa ka maqlay gariib ayaa la yidhaahdaa waxaad la yaabi doontaan xadiid aad aada u wada taqaanaan ayaaba gariib ah waa xadiidka inama alacmaalu biniyaat oo xadiidkan inama alacmaalu binniyaati nabiga waxaa ka maqlay oo keli ah cumar bnu khaaab radia allahu tacaala canhu wa ardaa saa daraaddeed haddaad kor iyo hoos aaddo arki maysida xadiidkaasoo cid kale ay warinayso cumar ibnu khataab markii nabiga loo tago sala allahu calayhi wa aalihi wasalam nabiga wa radia allahu can cumar wa can asaxaabati ajmaciin cumar keliya ma aha cumarna hal taabici baa ka maqlay mathalan cumar waxaa ka maqlay oo keliya calqama ibn lwaqaas alleythi calqama ibn lwaqaas alleythi cumar ninkaas taabicigaa bessaa ka maqlay calqamana waxaa ka maqlay muxamed ibni ibraahiim atamiimi mathalan muxamed ibni ibraahiim atamiimi ayaa waxaa calqamo ayuu ka maqlay muxamed ibn ibraahim atamiimi yaxyaa binu saciid alansaariyi baa asna ka maqlay laakiin fiiri saxaabigii ka maqlay xadiidka nabiga wuxuu ahaa cumar radia allahu tacala canhu ardaa cumarna hal saxaabi baa ka maqlay oo calqama ibn ibnulwaqaas alleythi calqamana hal taabici aya taabici taabici baa ka maqlo waa moxamed ibni ibraahim atamiimi muxamed ibraahim atamiimi waxaa ka qaatay yaxya binu saciid alansaariy laakiin saddex boqol oo arday baa asaga kasii qaadatay ninka la yidhahdo yaxya binu saciid alansaariy saddex boqol oo nin oo arday baa kasii qaatay idan xadiidku gadaal ha ka sii bato laakiin marka koobaad hariib ayaa la yidhaahdaa idan dhinaca marka laga fiiriyo axaadiista saasaa loo qaybiyaa mutawaatir iyo aaxaad mar maxaa loo qaybiyaa maqbuuliyo iyo marduud mar axaadiida la xujaysanaya maxaa loo qaybiyaa saxiixun lidaatihi saxiixun ligayrihi xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi ayaa loo qaybiyaa intaa marka aanu soo fahamnay beytkii aanu aqrinay wuxuu ahaa awaluha asaxiixu wa huwa matasal awaluha asaxiix haddaba xadiidka saxiixa ah muxuu yahay shuruudiisuna maxay tahay inale waxaan idhi xadiidka saxiixa ah waa xadiidka koobaada la xujaysanayo xadiidka saxiixa ah waxaa la yidhaha sheekhu siduu yidhi awaluha saxiixu wa huwa mutasal isnaaduhu awaluha saxiixu wa huwa matasal waa xadiidka uu xidhiidho isnaaduhu sanadkiisu sanadkiisa ayaa xidhiidha walam yushadda lama khilaafin khilaaf kuma imaanin walam wala aw yucal cudur iyo maradna kuma dhicin idan xadiidkan fiiri koow qodob koobaad waa itisaalu sanad sanadkiisa ayaa xidhiidha silsilad ayaa la yidhaahdaa musnad maxaa la yidhaahdaa huwa aladii yatasilu isnaaduhu waa xadiidka uu sanadkiisu xidhiidho yacni maa lahu silsilatun min alrijaal waa xadiidka silsilad leh xadathanii fulaan qaala akhbaranii fulaan xadathanii fulaan anba'anii fulaan xadiidkan silsiladdu waa shaygan isku xidhan sheekhan wuxuu ka maqlay shaykhan sheekhanna wuxuu ka maqlay sheekhan sheekhanna wuxuu ka maqlay sheekhani ilaa lagu tago saxaabada waxaa la yidhahdaa sanad ayaa la yidhaahdaa ama taabicigaba ku tago sanad baa la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi awaluha saxiixu xadiidka midka koobaad waa saxiix mid koobaad waa maxay awaluha saxiix wa huwa saxiixuna waa matasala isnaaduhu waa xadiidka sanadkiisu uu xidhiidho ila annabiy sala allahu alayhi wa aalih wasalam yacni maa lahu silsilatu min alrijaal ay ay aladii itasala isnaaduhu waa xadiidka uu sanadkiisu xidhiidho ayaa la yidhaahdaa intaa waa mid waa qodob koobaad itisaalu sanad itisaalu sanad sanadkiisa ayaa xidhiidha sheekh walba sheekhiisa kale yacnii waxba oo ma dhexeeyo weeye qofna dhexda kama maqno hal qof oo dhaxda ka maqan ma lahan kulli sanadku waa xidhiidha waa kow xadiidka saxiixa baan hadda rabnaa inaan ii sheego itisaalu sanad kow awal waa saxiix waa umatasal isnaaduhu walam yushadda waa maxay walam yushadda xadiidka saxiixa ah aan beytka beytka kale ee imaan doonaba aan aan isku xidhe waxaa la yidhaha xadiidka saxiixa waa itisaalu sanad kow sa u qabso waa inuu sanadkiisu xidhiidho kow binaqli alcadli cidda uu wax ka qaadanhayana ama cidda soo guurinaysana iyo cidda laga qaadanayana waa inay tahay cid cadli iyo cadaalad ku sifaysan addaabiti haddanana xifdigiisu labada qaybood xifdigu laba qaybood wey xifdu sadri qofka muxadidka ah inuu waxanba xifdisan yahay waxaa la yidhahdaa xifdu sadri ama maahana xifdu lkitaab xifdu lkitaab kitaabka asagu uu qoray ayaa waxa ku yaaloo dhan buu og yahay gacantiisana kama bixin mana la bedelin mana la bedeli karo asagaa haysta waxa kitaabkiisa ku yaalloo dhan ayuu garanayaa asagaana ammaanadii gacanta ku haya markaa daabit baa la yidhahdaa idan xadiidka saxiixa maxaan idhi itisaalu sanad horta ragga culummada waa inay xidhiidhsan yihiin kow oo hal mid ka maqnayn waa qodobka labaade binaqli alcadli waa midku dhihi doonaa awaluhaa صaxiixu wahuwa mutasl isnaadu walam yushada aw yucl yarwiihi cadlun daabiط can milihi muctamadu fii dabطihi wa naqlihi ulahay weyaan marka binaqli اlcadl cadligu marka la leeyahay qofkani binaqli cadl can cadl can cadl wad adiga cadaalad way soconaysaa ila socda sheekhayga aniga aan cilmi ka qaadanayo xadiidka waa inuu caadil yahay cadaalad waa in lagu yaqaan sheekhiisana waa in cadaalad lagu yaqaan sheekhiisana waa inuu cadaalad lagu yaqaan sifadan oo cadliga ah dhammaan sanadka oo dhan waa inay la socotaa kow marka binaqli cadlin can cadlin cadlin can cadlin wad adiga saxaabada ayadoo waad ka istaagaysaa lianna asaxaabata kulluhum cuduul lianna saxaabadu kulligood waa wada caadiliin ayaga saxaabi ma farageshan kartid taabiciga laakiin ku istaag sifada horta cadliga waa in lagaa helaa itisaalu sana soomaada jirin yacni adiga iyo taabiciga iyo nabi xataa saxaabiga inta horta waa in la xiidhsan yahay kow qodobka labaadna sifatul cadl waa inay taallo cadaaladda maxaa laga wadaa cadaaladda maxaa laga wadaa cadaaladda waxay culummadu markay soo aruuriyaan waxay dhahaan huwa aladii laa yartakibu alkabiira walaa musiran calaa sagiira saaliman min min min min eh, makhaarim almuru'a bay dhahan saaliman min makhaarim almuru'a waxay dhaheen qofka markii la eh, ninkan waa caadil markii la leeyahay oo xadiidka laga qaadan karaa waa inuusan dembiyada waaweyn ku dhicin kow lagu aqoonin inuu dembiyada waaweyn sameeyo waa marka labaadee dembiyada yaryarna waa inuusan daa'imin waa marka saddexaade waxa muru'ada loo yaqaanana waa inuu ilaaliyo muru'adu waa sharafta waxa qofka asaga hoos u dhigaya inuu noqdo matalan qof hadal badan inuu noqdo qof dhacdhac badan inuu noqdo qof lebis xun oo maxaa la yidhahdaa ninkan xadiidka xumbaarsan labis aan munaasab ku ahayn oo sawirre iyo wax leh hadduu iska soo qaabto yacni waxay ninka cilmiga laga qaadanayo xataa waxay ku dareen culummada qayb ka mid a ah, waa inuusan suuqa dadka dhexdooda dadku suuqa ay cuntada ku cunaan asagoo xabasha waarma a wato oo suuqa lugaynayo cunaya haddii la arko xadiidnaba lagama qaadanayo ilaa halkaasay gaarsiiyeen sidaa daraaddeed waxaa weyaan saaliman min makhaarim almuru'a can makhaarim min makhaarim almuru'a muru'ada wax wax u dhimayana waa inuusan idan cadliga ma la fahmay hadda magu celiyaa qofka markii laleeyahay raawigani ama sheekhani waa nin caadil a ah marka laleeyahay waxaan idhi waa inuusan dembiyada waaweynna lagu aqoonin dembiyada yaryarna waa inuusan daa'imin waxa sharafta wax u dhimayana waa inuu qofku ilaaliyo daarta nin maanta o dhan fardhi ku dirir ku jiroo laleeyahy xadiid baa laga qaadanayaa hadday cidna xadiid ka qaadan mayso in fadhi ku dir maantao dhan ku jira cidna xadiid kama qaadanayso marka muru'ada qofka inuu ilaaliyo waa qodob aada iyo aada muhiim u ah weyn idan itisaalu sanad kow binaqli lcadli labo midda saddexaad addaabit daabitku waa xifdiga weeye daabitku waa maxay waa xifdiga xifdiga marka laba loo qaybiyaa labada loo qaybinaya waa labadee xifdu sadri aw xifdu lfu'aad kutubta shuraaxda waa ku arki doontaan yacni qalbiga inuu qofku wixii ku qabto oo waxa dhanba waa yaqaanba kulli waa yaqaan ama ma ahane xifdu lkitaaba kitaabkiisa sheekha kitaabkan uu qoray waa inuu gacantiisa ku haysto oo aan waxba lagu siyaadinaynin hadhowto inuu xadiidka waa inuu ka warinayo maxaa yeelay hadda wakhtigaan ii saamaxaynine culimo aad u fara badan oo ictimaadaysay xifdulkutub haddee kutubtoodu markay ka gubteen ama kuwo badan oo isticmaali jiray xifdu sadri markay nabarro ku dhaceen oo qaar ka mid iyagoo badda marayaa baddi la wareegtay daa maskaxdii baa wareegtay qaar ka mida nabar baa ku dhacay maskaxdii baa wareegtay qaar ka mida ah kutubtii waa ka gubatay idaa markay kutubtu ka gubatay kadib waxba lagama qaadanayo waxna laga warin maayo waayo kutubtu wax ka warin jiray kutubtiina way gubatay maskaxdu wax ka xifdin jiray baa isku dardarmatay kadibna waxaa leehay maya tani hadda kuma jirto marka daabitku waa xifdu sadri ama alfu'aad ama alkitaab qofkaas waa inuu yahay qof dabtu sadri ama dabtu kitaab labadaa mid si wanaagsan u hayo waa inuu yahay meeqaadaysaan marka awaluha saxiix wa matasal isnaaduhu kow walam yushada weli maana gaadhin laakiin beytka kalean u gaadhin yaan u boodnay walam maxaa la yidhahdaa awaluha saxiix wa matasal isnaaduhu sanadku waa inuu xidhisan yahay binaqli lcadl qofka uu ka qaadanayana waa inuu caadil yahay can cadlin can cadlin midka saddexaadna addaabit oo ka kooban maxay laba qaybood dabtu sadri wa dabtu lkutub ama kitaab awaluha asaxiix wamatasal isnaaduhu walam yushad aw yucad yarwiihi cadlun daabitun can milihi can mili watasheeginuun isagoo kale waa inuu ka wariyaa daabidu can milihi muctamadun fi dabti wanaqli iska sharax weeye yacni wuxuu sii adkaynayaa un in e, dabdigiisa ama kutub kitaab ha noqoto ama xifdi ha noqotee inuu adag yahay kadib ba wuxuu yidhi walam yushada fiiriya hadda awaluha saxiixu wahuwa huwa matasal isnaadka waan sheegnay cadligana waan sheegnay daabidka can milihina waan sheegnay labadii beyd baan isku darnay laakiin muxuu yidhi beytka koobaad walam yushada buu yidhi yacnii sanadkaa waa inuusan gelin wax la yidhaha shaad shaadow maxaa lagu yidhaahdaa shaadka waxaa la yidhaahdaa huwa mukhaalafatu thiqati liman awthaqu minhu waa nin hiqa ah oo lagu kalsoon yahay oo khilaafay nin ka xoog badan asaga ama ka fiqaysan ama jamaaco ka xoog badan oo ka fiqaysan khilaafay xadiidkaa shaad baa la yidhaahdaa masalan hadduu ninkan yahay nin jabal ah oo libaax ah laakiin xadiid ay sheekh ka wada maqleen hadduu nin ka fiqaysan u khilaafo ama intii eh, jamaacadii oo dhan uu khilaafo xadiidka asaga waxaa la yidhaahdaa shaad ayaa la yidhaahdaa waxay dhahaan ninka hiqada ah ee lagu kalsoon yahay hiqadu waa shuruudihi o dhan qofka laga helay ayaa xadiid buu kow ayuu wariyey xadiidkaasoo khaalafa fiihi hayrahu uu ku khilaafay ciddii la warisay miman huwa awthaqu minhu cid weliba asaga ka fiqaysan hadduu khilaafo xadiidka waxaa la yidhaahdaa shaad ayaa la yidhaahdaa idan xadiidku waa inuusan shaad ahayn yacni waa inuusan cid ka xoog badan khilaafin ama jamaaco ka badan oo ka xoog badan waa inuusan khilaafin shaad xadiidku waa inuusan shaad ahayn shaad hadduu noqdo ducafaduu gelaya idan xadiidku waa inuu shaad ahayn waa laga yaaba inuu xadiidku uu mataqaanaa uu macno kala yeesho laakiin xadiidkan ma aha saxiix muttasil shuruudii ma dhammaystiran idan waa inuusan shaad ahayn midda labaad waa inuusan ahayn aw mucallala xadiid xanuunsan waa inuusan ahayn weliba xanuunkani almaradu alkhafiyu baa la dhahaa weliba waa marad qarsoono yacni waxay dhahaan culammadu laa yatalicu calayha ila aljahaabida yacni cudurkaa ma soo saari karo ilaa dadka ku takhasusay ee ku cidiya baxay ma ahana cilmu lxadiid walidaalika baa kutubu kutubulcilal waa kutub yar culummada qortay limaada kutubu kutubulcilal kutubta la yidhaahdo culummo yar baa qortay limaada ma taqaanaan lianna inay soo saaraan cudurkan qarsoon waa adigoo hadda cudur khatar ahoo qarsoon intuu ku hayo oo dhakhtar kasta loo geeyey garan waayey kadibna la yidhi ah war dhakhtarkaa baa waxaa garan garan kara kadibna dhakhtarku maadaama oo daqiiq waxa ku yahay ayuu soo saarayaa yacni xadiid baa xadiid maxaa la yidhahdaa matrigii qaatay eray baa xagga ku jira waa masaa'il yaryaroo ay garan karaan dadka ku cidiya murxay ee cilmiga la yidhahdo cilmu musطalax اlxadiid walidaalika ba wuxuu yidhi xadiidka صaxiixa ah waxaa weeyaan meeqo sharti buu leeyahay xadiidka saxiixa ah shuruudiisa waa meeqo marka aan soo qabanno mar labaad shuruuط اlxadiidi الصaxiix shuruud xadiis waxaanu nidhi kow waa shan ma rabaad qorta si fiican xadiidka saxiixa ah shuruudiisu waa shan kow itisaalu sanad sanadku waa inuu xidhiidhsan yahay waa kow labo assalaamatu min ashuduud waa inuusan wax la yidhaahdo shaad yacni shaad waa inuusan ahayn shaadka miyaad fahamteen shaadka waxaanu nidhi waxaa weeyaan waa raawiga khilaafa liman huwa awthaqu minhu cid asaga ka xoog badan aw jamaacatan jamaaco asaga ka xoog badan buu khilaafay idan waa inuusan shaad ahayn qodobka saddexaad alsalaamatu min alcilati alqaadixa ciladii hadda aanu sheegayno alcila alkhafiya cilada qarsoon waa inuusan xadiidkaa ku dhicin qodobka afraad an yakuuna kullu ruwaati cuduul riwaayaadka xadiidka oo dhan waa inay caadiliin yihiin binaqli lcadli wa annaga nidhi qodobka shanaadna an yakuuna kullu ruwaatihi daabitan riwaayada xadiidka oo dhan sanadka waa inay labadii arrimood mid un laga helo labadii arrimood imaa dabtu sadri aw lfu'aad inuu xifdisan yahay waxan oo dhan wa imaa kitaaban ama wa inuu kitaabkiisa asaga waxa ku qoran waa inuu hayo oo uu garanayo maxaa layidhaha oo asaga uu wax ka warinayo labadaa mid wey idan waa meeqa xadiidka ugu horeeya awaluha saxiixu wahuwa mutasal isnaaduhu walam yushad aw yucal yarwiihi cadlun daabitun can midlihi muctamadun fii dabtihi wa naqlihi shan baan ku soo aruurinay itisaalu sanad sanadkiisa waa inuu soconayo xabad ka maqnayn waa inayna wax shaad la yidhaahdo gelin waana inayna cillo gelin kulligoodna waa inay cuduulin yihiin kulligoodna waa inay ama maxaa la yidhahdaa iken imaa dabtu sadri wa imaa dabtu lkutub idan maxaa ii soo hadhay xadiidka noocaasa xukunkiisu muxuu yahay xadiidkaasi xukunkiisu wuxuu yahay ajmaca ahlulxadiidi waman yuctadu bihi min alusuuliyiina waalfuqahaa calaa wujuubi alcamali bilxadiidi asaxiix fahuwa xujatun min xujaji asharci waxay ku ijmaaceen culammada xadiidka iyo cidda yacnii warkooda la qaato oo usuuliyiinta ka mida ah, waxay waxay isku waafaqeen iyo fuqahadu in lagu camalfalayo xadiidka saxiixa ah fa huwa xujatun min xujaji sharci waana xujooyinka sharciga la xujaysto laa yasicu almuslimu tarku alcamali bihi qof muslimana ooma bannaano xadiid saxiix ah ku camalfalkiisa inuu ka tago ooma bannaano idan halkaa waxaanu ku gebagabaynay xadiidka saxiixa ah haddii goormuu xadiidku saxiix noqdaa marka intaa waataanu soo sheegnay yacni xadiidka saxiixa waan garannaye si kale aan idiin fahamsiiya marka hadda xadiidka saxiixa waanu garannay shuruudaanu dhignay shan a sooma ahaa haddana si kale aadiin siiyo waxaan dhigi karnaa xadiidka shan sharti haddii laga waayo waa saxiix shan sharti waa saxiix shan shardi haddii laga waayo shantaasi maxay yihiin almursal waa in xadiidka uusan noqonin mursal oo mursalo maxaa la dhahaa mursal maxaa lagu dhahaa si fiican u fahma si fiican u qorta mursal maxaa la yidhaahdaa idan mursalku waa daciif xadiidka mursalka ah wuxuu ku jiraa marka hore axaadiista dacafadu ku jiraa laakiin markii la baadho wuu isbedeli karaa laakiin qaybintan aan qaybinayno dacafadu ku jira idan waxaan leenahay xadiidku saxiix buu noqonayaa haddii laga waayo arrimahan soo socda arrimuhu waa lix marka lix arrimood haddii aan laga helin waa saxiix haddii laga helana waa daciif xadiidku waa inuusan mursal ahayn dee tii hore daad fahamtay baa wad garanaysaaba itisaalu sanad baa meesha ku jira mursal maxaa la yidhaahdaa huwa qowlu taabiciyi alkabiir qaala rasuulu llah sal l slam nin taabici ah oo weliba taabiciinta waaweyn sida saciid binu musayib mathalan sida saciid binu jubayr oo kale mathalan sida mujaahid binu jabrin oo kale mathalan sida abulcaaliye oo kale mathalan sida aswad iyo ibr raggaas yacni taabiciinta waaweyn nin ka mid ah inuu dhaho weeye qaala rasuulullah llah sal l slam xadiidkaa magacii xadiidkaa mursal baa la yidhaahdaa inuu saxiixayn hadda waad garatay leesh walow uu asagu u dhow yahay saxiix in laga dhigi karo maxaa yeele asaga wax badanba kama maqno inta yaree ka dhiman oo waa maxay waa inuusan taabicigu caddaynin saxaabiga meesha ka maqan saxaabadun waa cuduul hadduu caddayn lahaa waxaa way xadiidku saxiix buu noqon lahaa idan xadiidku waa inuusan mursal ahayn waa kow qodobka labaad waa inuusan munqatic ahayn waxaan ereyada idinku soo hormariyey kitaabkay noogu imaan doontaa marka dad hadda mid walba sii qabato hadhowta kugu adkaan mayso caawa tacaariif badan baan baranay mursal waa inuusan ahayn waa sheegnay waa inuusan munqatic ahayn munqatica maxaa la yidhahdaa si fiican dhagaha u fur ma jiiftaan qayb idinkiidin ka mid a si fiican dhagaha u fur munqatica waxaa la yidhahdaa huwa suquutu rajulin waaxidin fii mawdicin aw mawdicayn laysa cala atawaali waa xadiidka sanadka dhexdiisa uu ka maqan yahay hal hal qof mathalan xadathanii fulaan qaala xadathanii fulaan kadibna ninkan kale nin baa dhexda ka maqan xadiidka uu hal nin dhexda ka maqan yahay munqatic baa la yidhahdaa asalku waa daciif marka asalku waa daciif idan xadiidka lixdan arrimood laga waayo saxiix buu noqonayaa haddii laga hela mid ka midna daciif buu noqonayaa idan ka koowaad muxuu ahaa mursal waa inuusan ahayn mursal maxaa la yidhahdaa waa qowlu taabiciyi lkabiir qaala rasuulu llah qodobka labaadna waa inuusan munqatic ahayn oo munqatica maxaa la yidhahdaa waa in uu sanadka dhexdiisa rajulun waaxidun fii mawdicin aw mawdicayn hal nin baa ka maqan meel ama laba meelood meel buu ka maqan yahay haddanana laba meel meel kaluu ka maqan yahay laakiin waa inayna isla soconin waa inay waxaa maqnaashuhu waa inay laba ninoo isku xigta waynuusan ahayn waa laga yaabaa laakiin meesha nin baa ka maqan haddana xoogaa marka joogo nin baa maqan kaas baa munqatic la yidhaahdaa xadiidka waa daciif qodobka saddexaad alicdaal icdaal erayada waa inaad qabataan erayada waa inaad qabataan alicdaal ama mucadal mucadil xadiidka mucdilka mucdilka xadiidka mucdilka alicdaal baa la dhahaa icdaalku culimmadu waa daa-ul baa laga keenay baa la dhahaa cudur aan daawo lahayn waayo waa cudur khatar wey u fiirso wuxuu yidhi waa suquutu rajulayni aw akhar min asanadi laysa min awalihi qaacidadaa si fiican u qoro waa muhiim icdaal ama xadiidka mucdilka waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka ay ka maqan yihiin sanadka ay ka maqan yihiin laba nin ama wax ka badan laba nin oo isku xigta aw ama laba nin wax ka badan ay ka maqan yihiin laakiin xusuuso sharti baan kuu sheegayay laysa min awalihi sanadka madaxiisa ma aha sanadka madaxiisa ma aha ee waa dhexdiisa sanadka awalkiisa ma waa dhexdiisa haddee gadaalna waa inagii mursal nidhi dhexdana waa inagii munqatac nidhi laba isku xigta ama saddex isku xigta markay dhaxday uurku jirta ay ka maqan yihiin maxaa la yidhahdaa mucdil baa la yidhahdaa icdaal daa-ulcidaal baa laga keenay yacni almucdil alicdaal xadiidkaana sixi ma noqonayo qodobka afraad almudallas yacni mudallasku yacni culammadu waxay dhahaan mugdiya waad ogtiina waxba lama arko qaybay u qaybiyaan asaga laakiin mudalis maxaa la yidhahdaa an yuuhima araawi annahu samica min shaykhihi walam yasmacha raawigiibaa wuxuu ismoodsiiyey inuu sheekhiisii xadiidkan ka maqalay mana ka maqal markaasaa calaamadaha lagu garta waxaa ka mid a markuu warinayo can iyo qaala buu ku wariyaa inanay can iyo qaala iyo an iyo waxba lagama garan karo mar hadduusan dhihin samictu xaddaanii mar hadduusan dhahaynin samictu xadaanii marka mudalis maxaa la yidhahdaa waa inuu qofku raawiga wax warinaya waa inuu ismoodsiiyo xadiidkan inuu sheekhiisii ka maqlay laakiin kama uusan maqal maxaa la yidhahdaa mudalis baa la yidhahdaa qaybuu u qaybsamaa asagan wakhtigiisaan ka hadli doonaa oo laba inta badan loo qaybiyaayo ee maxaa la yidhahdaa ikeen tadliisku sheekhana waa gala sheekhana waa galaa maxaa la yidhahdaa ikeen riwaayadana waa gala marka iyada waan u imaan doonaa insha allahu tacaala haddii alla raalli ka noqdo qodobkaana waa qodobka afraad qodobka shanaad waxaa alirsaalu alkhafiy mursalkii maya kanna waa irsaalu lkhafiyi baa la yidhaahdaa laakiin saxaabadu kuma jiraan yacni waa mursal xadiidka fiiri mursal horey waxaan usan idhi maxay mursal maxaan idhi waa inuu taabici weyn dhaho qaala rasuulullah sooma sal slam kani laakiin waxaa weeyaan yacmidu shaykh ilaa man caasarahu sheekhibaa wuxuu u qastayaa dadku la noolaa fa can man xaadarahu maa lam yasmac minhu fiiri maxaa loogu magacaabay al-irsaalu alkhafiy hadda nin khaalid oo kale hadda yar baa waxaa laga yaaba inuu dhaho xadathanii shaykh alalbaaniy yacni shaykh alalbaaniy waxaa la isku wakti ma ahaayeen isku mucaasir ma ahaayeen waa macquul ninka waddamo carbeed buu ka yimid talo ma la kulmay laakiin waxaa soo saari kara cillada dadka si wanaagsan u yaqaana yacni maxaa weeyaan ardadiisi ma ka mid ahaa oo ma lagu yaqaani inuu ninkan ardadiisi ka mid ahaa isku taariikh horta ma noolaayeen mise wuu ka hor dhintay irsaalka waxay irsaalu khafiyi baa la yidhahdaa khatar way wuu dhuuntaa marka qaarkood waana waxay ruwaadda qaar qaar ka mida ay markaas ay samayn jireen idan lixdaa qodob qodobka ugu dambeeya almucallaq almucallaq maxaa la yidhahdaa huwa batru awali sanad baa la yidhahdaa fiiriya sanadka madaxiisa oo la gooyaba yacni imaamu bukhaari baa wuxuu dhihi qaala rasul la sal ly slam imaamu nawowi wuxuu dhihi qaala rasul lah sal ly slam laakiin markuu imaamu lbukhaari qaala rasuul lahi uu leeyahy raximah llahu tabaaraka wa tacaala markuu leeyahay